marka acmaasha saalixiin ay iimaanka ka mid tahay adila loo hayaa aayaati axaadiid waa jiraan xadiiskaasaa ka mida waanu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala xadiidka in iimaanku qaybo badan ka kooban yahay oo acmaasha wanaagsanna iimaanka ka mid tahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma luminaayo iimaankiina bimacnaa waxaa loo jeedaa salaadiina marka iimaan aayadda waxaa looga jeeday aayadda iimaan waxaa looga jeeday salaadaa loo jeeday wayaziidu biaaca iimaanku wuxuu ku siyaadaayoo ku kordhaa ateecitaanka ilaahay la aeeco haddii ilaahay la aeeco iimaanku waa siyaadaya waa kordhayaa macsidan waa yanqusu bilmacsiya macsidana waa ku nuqsaamaa oo waxbaa kaga dhaca arkaan iimaani sitt tiirarka iimaanku waa lix iclam akhi muslim waxaad ogaataa walaalkayga muslimka ahoo waffaqani illaahu waiyaaka ilaahay aniga hay waafajiyo waiyaaka adigana ha ku waafajiyo limaa yuxibuhu ku ilaahay jecel yahay wayardaahu ka raallida yahay hayna waafajiyee ana rasuula lahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sal allahu alayh wala alih wasalam lama sa'alahu jibriilu markuu jibriil weydiiyey nabiga sal llahu alayh wasalam can liimaani iimaanka weydiiyey oo uu yidhi akhbirnii can liimaani qaala wuxuu nabigu yidhi sal llahu alayh wasalam an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi iimaanku ay huwa iimaanku an tu'mina billahi waa inaad ilaahay rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahay waa inaad rumayso wa kutubihi kutubta ilaahay waa inaad rumayso kutubtu ilaahay soo dejiyo o dhan waa inaad rumayso wa rusulihi rasuulladiisa waa inaad rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamadaa waa inaad rumayso wa tu'mina bilqadari qadarka waa inaad rumayso khayrihi kiisa khayrka leh wa sharihi iyo kiisa shar kaleba waa inaad rumayso wa tu'mina bilqadari qadarka waa inaad rumayso waa inaad rumayso khayrihi ka bedelo kiisa khayr kale qadarka waa inaad rumayso wa sharihi iyo kiisa shar kale waa inaad rumayso bimacnaa khayr iyo sharba ilaahay inuu qoray oo uu qadaray waa inaad rumayso faqaala lahu jibriilu jibriil wuxuu yidhi ou nabiga ku yihi sal allahu alayh wasalam alayhi salaam sadaqta run baad sheegtay buu yidhi jibriil baa nabiga ku odhanaya sal allahu alayh wasalam run baad sheegtay akhrajahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo bixiyey oo soo saaray fi liimaani kitaabu liimaan buu ku soo saaray wa fii tafsiiri suurati luqmaan wuxuu kaloo ku soo saaray suuradda luqmaan fasiraadda la fasiraayana waa ku soo saaray xadiidka waa kusoo wariyey i kitaab tafsir khaasatan suurat lqmaan markuu fasiraayo yani axaadiista ku soo aroorta soo aroorinaya wa muslimu muslimna waa soo saaray fi liimaani kitaabu liimaan oo saxiixa ka mid oo ku soo saaray kilaahuma can abi hurayra labadooduba waxay ka soo wariyeen abu hurayra wa akhrajahu muslimu ayda muslimna xadiidka waa soo saaray lagu noqoye muslim ku noqon oo mar labaad sheegnaya ayadna wahada lafdu wahada lafdu xadiiثi kaasina wuxuu yahay xadiiskii marka waxa weeye cumar ee uu muslim soo saaray lafdigiis iyo ereyadiisii weeyaan yani xadiiska abi hurayra xoogaa alfaadda markaysaga farqa udhaxeeya iyo xadiiska marka cumar marka lafdiga aan soo aroorinay waa lafdiga xadiiska cumar xadiiska cumarna soo saaristiisa muslim baa la gaar noqday bukhaari xadiidku wuxuu sheegayaa arkaanta iimaanku inay lix tahay lixdaa tiir ama lixdaa ruknina waxay tahay in ilaahay la rumeeyo kow in malaa'igta ilaahay la rumeeyo rumaynta ilaahay la rumaynayana waxay koobsanaysaa wuxuu ilaahay la gaarka yahay dhammaan in loo rumeeyo oo rabbi la waxido la keliyeeyo oo rabbinimadiisa inuu ilaahay khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay afcaashiisa ilaahay loo rumeeyo ficilada uu samaynaayo uu la gaarka yahay inuu keligii wax abuuro keligii wax irsaaqo keligii wax maamulo ou yani khalqigan markaa maamulo waa in loo rumeeyaa ilaahnimadiisa inuu keligii cibaadada xaq u leeyahay waa in loo rumeeyaa waa in loo rumeeyaa magacyada iyo sifooyinkuu la gaarka yahayna waa in loo rumeeyaa iyagoo marka waxa way sifaatka ilahay aan lagu shabahayn sifaatka khalqiga ee la odhanaayo sifaatka ilahay iyo sifaatka khalqigu isma shabahaan oo isuma ekaan saa la odhanaayo wuxuu allah isku sifeeyey ama rasuulkiisa sal allahu alay wasalam allah ku sifeeyeyna la qiraayo la rumaynaayo malaa'igta ilaahay waa in la rumeeya yani khalqi makhluuqaadka ilaahay ka mid oo ilaahay nuur ka abuuray oo ilaahay aeecayaan caasiyayn inay yihiin waa in la rumeeya cibaadada ilaahay iyo aacada ilahayna ku mashquulsan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna ma yu'maruun acmaal iyo wadaa'if kala shaqooyin kala duwanna qabanaya inay yihiin waa in la rumeeya kutubta ilaahay waa in la rumeeya kutubtu ilaahay soo dejiyey dhammaantood waa in la rumeeya yani hadday qur'aanka tahay iyo haddii kutubtii nebiyadii hore lagu soo rogay tahay dhammaan waa in la rumeeya waliba kitaabka qur'aanka waana in la raacaayo lagu camal falaa kutubtaasi u ilaahay soo dejiyey dhammaantoodna inay xaq ahaayeen waa in la ictiqaadiyaan xagga camalfalkana kitaabka qur'aanka ee kutubta ugu dambeeyey waa in la raacaayo lagu camal falaa rususha ilaahay waa in la rumeeyaa rasuulladu ilaahay soo diray iyo nebiyadu soo diray dhammaantood waa in la rumeeyaa yani si ijmaala waa in loo rumeeyaa wixii laynoo cayimay ee malaa'igta ka mida ama kutubta ka mida ama rususha ka midana si gaara waa in loo rumeeyaa intaan laynoo magacaabina si guud waa in loo rumeeyaa oo mujmal ah nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baynu raacaynaa oo yani laynoo soo diray hareecadiisuna shareecooyinkii hore waxay ku khilaafto waa nasakday marka waajib waxaynagu ah shareecada nebi maxamed sal allahu alayh wasalam inaynu raacno yani diintiisana ku camal fallo maalinta dambe qiyaamada iyadana waa inaynu rumaynaa waa rukniga shanaad ama waa tiirka shanaad ee arkaanta iimaanka ka mid a ah. maalinta aakhiro rumaynta la rumaynaayana waxaa soo gelaysa waxa alla geerida dabadeed dhacaaya rumaynta la rumaynayaa soo gelaysaa hadday tahay su-aasha munkar iyo nakiir ruuxa ay xabaasha ugu imanayaan labadaa malag oo ay weydiinayaan man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka hadday tahay cadaabulqabriga dadka qaarkood in xabaasha lagu cadaabaayo dadka qaarkoodna xabaasha loogu nicmaynaayo nicmada qabriga iyo cadaabka qabriga labadaba in la rumeeyo hadday tahay bacsiga iyo soo saaritaanka hadday tahay bacsiga gudaheeda gudihiisa waxaa dhacaaya hadday tahay xisaab iyo miisaan iyo jidka siraad iyo xawdka nebiga sal allahu alayh wasalam yani waxa weeye kullu dalika iyo qira'at lkitaab in ruux walba markaysaga kitaabkiisii camalkiisu ku qoraa gacanta laga gelinaayo oo la odhanaayo akhriso dhammaan waa in la ictiqaadiya waxa allo wixii laynooga sheegay ee aayaadka qur'aanku inoo sheegeen ama axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam inoo sheegeen ee inooga warrameen geerida dabadeed inay dhacayaan waxay soo gudagelaysaa rumaynta maalinta aakhiro la rumaynaayo wa tu'mina biqadari khayrihi wa sharihi qadarkana waa inaad rumayso qadarkuna waxaa la yidhahdaa afar umuuroodoo laysu geeyaa qadar la isku yidhaahdaa afartaasi waxay tahay ogaalku ilaahay ashyaada ogaa jumlatan wa tafsiilan siday u dhacayaan wax waliba inuu rabbi kasii warqabayo ogaa o laba waxay markaa shayga labaad tahay qoraalka u ilaahay ashyaada sii qoray oo wax kastoo dhacaaya ilaa ywmi alqiyaama qoraalku ilaahay sii qoray waa shayga labaad ee isaguna qadar ka mid ah shayga saddexaad waxay tahay waa doonista uu ilaahay doonay waxyaalaha dhacaya inay dhacaan uu doonay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah oo ilaahay mulkigiisa ila khalqigu waa mulki ilaahaye ilaahay baa lehe mulkiga ilaahay kama dhex dhacaayo waxaanu doonin kama dhex dhacayaan wax kastoo dhacaya waa wuxuu ilaahay doonay maa sha allahu kaan wuxuu ilaahay doono inay dhacaan wa xasilaya ama wa dhacaya waman lam yasha lam yakun waxaanu dooninna ma dhacayaan shayga afraad ee qadar ka mida ah waxay tahay waa abuurka uu ilaahay abuuray waxa dhacaya oo ficilada addoommadu samaynayaan ilaahay baa abuuray khaaliqaan ilaahay ahayn cidaan ilaahay ahayn oo wax abuurtaa ma jirto hal min khaaliqin hayr allah yani allah oo keliyaa wax abuura ficilada addoommadu samaynayaanna ilaahay isagaa abuuray ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta ilahay waa abuuray wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira marka khayr iyo sharbana ilaahay waa qadaray waa qoray waa ogaa waa doonay waa abuuray waxa dhacaya ficilada addoommadu samaynayaan addoommadu ma abuuran ilaahay baa abuuray addoommadu waa kasbanayaan laba jihuu leeyahay ficilku yani xagga kasabka haddii la eego addoonkaa kasbaday xagga abuurka haddii laga eegana ilaahay baa abuuray ficilka dhacaaya waa sidaas wy wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isagaa idin abuuray wamaa tacmaluuna ay waladii tacmaluunahu kaa samaynaysaanna ilaahay isagaa abuuray ficilada addoommadu samaynayaan ilahay isagaa abuuray marka qadarka ilahay waa in la rumeeyaa laakiin taa macnaheedu ma aha marka le khayr iyo shar sharba ilaahay waa qadaray qadarkii ruuxu inuu ku helaayo gar inuu ku helaayo ma aha oo iskama hor imanayaan inuu ilaahay ashyaada qadaray iyo iyo inuu kaa doonay sharciga inaad raacdaa labadaasi iskama hor imanayaan laba arrinoo tanaaqudoo isburinaaya ma aha dulmi dulmigu ilaahay addoommada dulmiyeyna ma aha hadduu intuu wax qadaray haddana hadday xumaan sameeyaan wuxuu qadaray uu ku ciqaabaayo waayo addoommadu markaysaga waxay ku samaynayaan iyadoo waxaa dhacaya ay muqadar yihiin oo la qoray haddana addoommadu waxay ku samaynayaan khiyaarkooda iyo doonistooday ku samaynayaan iyo doorashadooday ku samaynayaan waxaana waa ficilkoodii waa sidaas wey waa sidaas weey ahlu sunna waljamacana saasay qabaan in afcaashu ficille inay addoommadu ficille xaqiiqiya leeyihiin oo xaqiiqatan addoommadu wax u doonaan ficilkoodana xaqiiqatan ay u sameeyaan ilaahayna wax kastoo dhacaaya inuu qadaray ilaa yawmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame waxa dhacaaya inuu qoray oo qadaray yani saas wy qadarkana looma daliishan karo macaasida oo lama odhan karo qadarkaa xujo ii ah hadduu ilaahay qadaray maxaa markaa waxa weeye laygu maagayaa waxaa la yidhaahdaa cumar bnu ayaa nin tuuga loo keenay markaasaa wuxuu doonay tuuggii inuu gacanta jaro markaasaa wuxuu yidhi cumarow maxaad gacantayda ku goynaysaa inamaa saraftu bi yani wax kaleba maaha waxaan wax ku xaday biqadaa illahi wa qadarihi ilahay qadarkiisuun baaba wax ku xadaye maxaad gacantayda ku jaraysaa buuli dee annaguba gacantaada waxaanu ku goynaynaa bui ilahay qadarkiisa dad qadar ilahay wax ku xaday annaguna qadar ilahay baanu gacanta ku goynaynaayoo dee qadarkii kama baxayno wuxuu doonaya inuu ku aamusiiyo laakiin waxa dheer goynta markaa gacanta tuugga la goynayaa qadar waxa u raaca sharcigii ilahayna waa lagu camal falaya oo dee ilaahay baa yidhi gacantiisa ha la gooyo tuugga gacanta ha la jaro tuugga gacanta ha la jaro ilaahay baa yidhi والsاarق والsاarqaةu faqطcuu أydiyahma جaزاءa لma kasba nakaala min allah ada ma markaa ruuxii gar uma noqonayso qadar baan ku sameeyey dadka qaarkood marka xagga khayrka iyo laga maro la yidhaahdo war khayr la kaalay war salaada tuko war ilaahay marka waxa weeye caabud war xumaantan iska daa waxaa odhanayaa sow waxaan samaynaya lama lama qoriyo meeshaan gelayana sow lama qoriyo ha haddaa wixii lay qoray ima seegayaan waxaa lagu odhanayaa waxa la qoray janniya naaroo keliya ma ahe iyo waxaad samaynayso keliye risiqaagana waa la qoray qubadkaaga waa la qoray nabadgelyadaada waa la qoray caafimaadkaaga iyo cudurkaagaba waa la qoray waa adigan fadhiila waa adigan le waxa weeye risiq baan doonayaa alxaraka laha baraka xaraka kasta baraka ma lehe ya waa adigan markaa le waxa weeye waa shaqaysanayaayo kasab baan la imanayaa dee waa la wada qoray ama wada fadhiiso oo sababtii ka wada tag oo yuururso lugya gacanha kala furi haddaad haraaddo biyaha darsan haddii haraad lagu qoray iyo haddii marka waxa weeye cokanaansho lagu qoray midnaba ku seegi maayaan ha kala furin gacanta haddaad yani markaa waxa weeye gaajooto cunto ha raadsan guur ha raadsan risiq ha raadsan dawaha raadsan ama waxa weeye waxaad tidhaahdaa wax kastoo la qoray sabab bay leeyihiin sababtiiyo musababkuna waa qoran yihiin asbaabta markaysagaa shareecadu ogosha in la nimaadona waa layna faray oo sababtii la wada kaalay lagu faray labada mid yeel haddaad lugya gacan kale furi weydo aad tidhaahdo marka anigu wixii lay qoruun baan sugayaa oo wax dhaqaaqa inaba laba imanaayo gaadhiga kama baydhaayo oo bacadka kama baydhaayo harka uma baydhaayo oo dawo ma raadsanayo oo biyo raadsan maayo oo cunto raadsan maayo oo guur raadsan maayo oo ubad waa doonaya oo caafimaad waa doonaya oo waxa weeye yani sidaa aad tidhaahdo oo risiq waa doonaya haddana waxa weeye anigu yani sabab lama imanaayo haddaad sidaa tidhaahdo dee waxaa lagu arkaya inaad waalan tahay haddaad asbaabtii labada timaadana dee sharcigiina waad raacday qadarkiina waad rumaysay laakiin haddaad tidhaahdo wixii la qoraan markaysagaa midna sababtii la imanaya midna aanan la imanayn de inaad baatil usaaxiib tahay adaba arkaya maxaad ku kala fakisay ila mid walba la qorye midna maxaad u leedahay dawadii baan raadinayaa oo risqii baan raadinayaa oo guurkii baan raadinayaa oo haddana waxa weeye khayrka marka layla soo qaadana waxaan laya ilahay wuxuu ii qoray ima seegayaan marka waxa weeye sababtii ama la wada kaalay ama ka wada tag wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed adilaة ziyaadaة اliimaan iimaanka korarka uu kordhaayo daliiladeeda ayuu u baab yahay ama adilatu ziyadati liimaani hada mabxatuha qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum aladiina ay hum aladiina kuwii weeye mu'miniinta muxsiniinta samafalaysaa qaala lahum nnaasu dadku ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadku qad jamacuu lakum waa isu soo kin urursadeen fakhshawhum ka baqa fazaadahum wuxuu u kordhiyey hadalkaasi iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhahdeen xasbuna allahu kaafiga yagu waa allah oo ilaah baa nagu filan oon tala saaranaynaa oo nicma alwakiil kulla tala saarto ayuu allah u wanaagsanaaday wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi inama almu'minuuna wax kaleba maaha mu'miniintu aladiina kuwii weeye idaa dukira allahu haddii ilaahay la xuso wajilat ay baqaysay quluubuhum qalbiyaalkoodu ay baqaysay oo ilaahay ay ka baqaysay waidaa tuliyat haddii la akriyo calayhim yaga dushooda lagu akriyo aayaatu aayadaha ilaahay lagu akriyana zaadathum aayaadkaasi ay u kordhinaysay iimaanan iimaan ay u kordhinaysay mu'miniinta iimaankoodu dhammayska tiran yahay waa kuwaas wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood oo qurana tala saaranayay muminiintu waa kuwa sifooyinkaa leh marka waxaa laga qaadanaya iimaanku inuu kordho waayo aayadda hore waxaa lagu yihi fazaadahum iimaanan yani markii la cabsi geliya hadalkii waxaabuu u kordhiyey iimaan marka iimaanku inuu siyaadoo kordho ayaa laga qaadanaya markii hadalkaa lagu yidhi bimacnaa kalsoonida ilaahay ay ku qabaan ayay xoogeeyeen tadaruca iyo baryada ilaahay ay baryayaan ba inay farabadiyeen markaa iimaan baa u kordhay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa maa unzilat haddii la dejiyo suuratun suurad la dejiyo fa minhum ka mid ahaadeen munaafiqiinta man yaquulu mid odhanaya ayukum kiineebaa zaadathu suuraddani ay u kordhisay haadihi tani suuraddan tan ahi iimaanan iimaan ay u kordhisay saasay munaafiqiintu odhanayaan keebay iimaan u kordhisay yani waxay u jeedaan wax iimaanay noo kordhisay ma jirto saasay u jeedaan munaafiqiintu ilaahay wuxuu idhi faama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey fazaadathum waxay u kordhisay suuraddu iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum yastabshiruun waxay iimaan u kordhisay walxaal hum yagu yastabshiruuna ay bushaaraysanayaan oo ay markaa ririyaaqayaan oo farxayaan وqاala tacaalى ilaahay wuxuu yidhi walamaa ra'a almu'minuuna goortay arkeen mu'miniintu alaxzaaba gaashaanbuurihii gaalaad markay arkeen ee isu soo gaashaanbuuraystay qaaluu waxay yidhaahdeen haada maa wacadana allaahu haada kaasi maa wacadana allahu waa kuu ilaahay noo ballan qaaday wa rasuuluhu rasuulkiisuna sala allahu alayh wasalam noo ballan qaaday wa sadaqa allaahu ilaahay run buu sheegay wa rasuuluhu rasuulka ilaahayna run buu sheegay wamaa zaadahum uma kordhin ilaa iimaanan iimaan mooyaane wax kale uma kordhin wa tasliiman iyo hogaansi mooyaane wax kale uma kordhin ay sii hogaansamaan oo ilaahay sii aeecaan marka iimaanku inuu ziyaado ba ayaddana ku caddahay wamaa zaadahum ilaa iimaanan وqaala tacaala ilaahay wuxu uhi huwa aladii ilaahay kii weeye anzla asakiinata xasiloonida soo dejiyey oo ku soo rogay fii quluubi اlmu'miniina qalbiyada mu'miniinta kuwa iimaanka leh qalbiyadooda waa ka xasiloonida ku soo dejiyey oo ku soo rogay wuxuu xasiloonida ugu soo dejiyey liyasdaaduu iimaanan si ay u kororsadaan iimaan maca iimaanihim iimaankoodii la jirkiisa iimaan kale si ay ugu kororsadaan oo ugu darsadaan ayuu ilaahay sakiinada ugu soo dejiyey xasiloonida marka iimaanku inuu ziyaado aayaddaasina waa ku caddahay waqaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wayazdaad aladiina aamanuu iimaana waxaanu kaloo u sheegnay tirada ee malaa'igta naarta ilaalinaysa ee wax ku cadaabaysa si waxa weeye ay mu'miniintu u kororsadaan iimaan kuwa ahlu kitaabku si ay u yaqiinsadaan oo si hubaala ugu aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iimaanan iimaan u kororsadaan marka calaa kulli xaal aayaadkaasi iyo aayado kaleba waxay ku tusinayaan iimaanku inuu kordho oo siyaado ayay ku tusinayaan dadka marka mu'miniintaana asalka iimaanka iyagoo ka siman haddana waxa weeye iimaankii dheeraad bay ku kala leeyihiin oo iimaankoodu siyaadu kala leeyahay mid baa iimaankiisu qawi yahay mid baa iimaankiisu daciif yahay mid buu imaamkiisu aqwa yahay mid kasii xoog badan marka waa maraatib iyo darajaad weeye min adilati nuqsaani liimaan iimaanku nuqsaantu nuqsaamaayo daliilada kutusinaysa daliilada kutusinaaya ayay ka mid ahaadeen yani axaadiista soo socotaa o can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey la raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aliimaanu iimaanku bidcun wa waa dhowr iyo toddobaatan shucbatan qaybood dhowr iyo toddobaatan qaybood ama gobol buu ka kooban yahay iimaanku fa afdaluhaa waxa ugu mudnaansho badan oo ugu fadli badan iimaanka qaybihiisa qawlu laa ilaaha ila allah orodka la odhanaayo laa ilaaha ila allahu la odhanaayo yacni orodka laa ilaaha ila allahu la odhanaayo baa qaybaha iimaanka ugu mudan oo ugu fadli badan wa adnaaha gobollada iyo qaybaha iimaanka waxa ugu hooseeya imaatatu aladaa dhibta in laga duwo oo laga weeciyo can iariiqi waddada laga weecsho waddada in laga weeciyo laga yani baydhiyo waxa dadka dhibaaya qaybaha iyo gobollada iimaanka waa ta markaa ugu hoosaysa walxayaau xishoodkuna xishoodkuna shucbatun waa qayb min aliimaani iimaanka ka mid a akhrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fi liimaan kitaabu liimaan buu ku soo wariyey oo ku soo saaro saxiixiisa ka mida waa musliman muslimna waa soo saaray xadiidka fi liimaani ayda kitaabuliimaan buu ku soo saaray oo isaguna saxiixiisa ka mida walafdu lahu lafdigana muslim buu usugnaaday oo muslim ayaa erayadan sidaa ugu soo wariyey marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa iimaanku shay keliya inaanu ahayn ee qaybo iyo umuuro badan inuu ka kooban yahay dhowr iyo toddobaatan qaybood qaybaha iimaankuna inay gaadhayaan ayuu xadiisku tilmaamaya qaybahaasina waxay u qaybsamaan wax qalbiga ka dhacaaya iyo wax afka ka dhacaaya iyo wax xubnaha ka dhacaaya hadda maaragta iimaanka marka waxaa ugu fadli badan qaybihiisa odrhashada la odhanaayo laa ilaaha ila allahu ee afka iyo qalbiga labadaba laga odhanaayo gobollada iyo qaybaha iimaanka waxa ugu fadli badan yani qiristaa shahaadada la qiraayo ama la odhanaayo laa ilaaha ila allah waayo waa kelmadda ugu fadliga badan marka ay fadliga badan tahayna waxay tahay afka iyo qalbiga labadaba haddii laga wada yidhaahdo laakiin afka baarkiisa haddii laga yidhaahdo oo qalbiga aan laga rumaysnayn de waxa weeye wax fadliya kama helayso cidda tidhi waayo munaafiqiintu afka waa ka yidhaahdaan haddana ma anfacayso waxba tari mayso ajarna kama helayaan sababtu waxay tahay qalbiga inay ka ictiqaadin marka afka iyo qalbiga labadaba waa in laga wada yidhaahdaa laa ilaaha ila allah sidaa waa in laga yidhahdaa markaasay waxay tahay gobollada iyo qaybaha iimaanka ta ugu fadliga badan wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa inuu xishoodku iimaanka ka mid yahay xishoodkuna wuxuu ka dhacaa qalbiga ayuu ka dhacaa marka camalada qalbiga laga samaynaayo ee xishoodku ka mid yahay ee wanaagsan yaduna inay iimaanka ka mid taha laga qaadanaya hadday xishoodka tahay hadday tala saaradka ilaahay la tala saaranayo tahay hadday baqashada ilaahay laga baqanaayo tahay hadday rajada naxariistiisa la rajaynaayo tahay hadday tahay yani baqashada qalbiga laga baqanaayo ee allah laga baqanaayo qalbiga ay cabsii gelayso kullu dalika waa camallo qalbiga ka dhacaaya waana qayb iimaanka ka mid ah wa adnaaha imaadat lada can ariiq gobollada ama qaybaha iimaanka waxaa ugu hooseeya wadada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya yani waana camal ama shaqo ka dhacaysa xubnaha oo jidhka laga samaynaayo ama lugta lagaga duwo ama gacanta lagaga duwo marka waxaa laga qaadanayaa haddii le gobolladii iimaanka ay ugu hoosaysaa iyo qaybihii iimaanka dee inay iimaankii ka mid tahay taasaa laga qaadanaya marka camalka saalixe wanaagsani iimaanku ka mid yahay an abi saciidin اkudri abi saciidin اkhudri waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay yaquulu xaal uu odhanaayo man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih ku kastaoo arkay oo idinka idinka mida munkaran wax shareecadu diiday oo ay inkirtay bimacnaa shareecadu ay diiddo shareecada ku xun falyuqayirhu ha dooriyo ha bedelo biyadihi gacantiisa ha ku bedelo ha ku dooriyo gacanta waxa kagaa qabto fain lam yastatic haddaanu kari karayn inuu gacanta ku bedelo ku dooriyo fabilisani ay falyuayirhu bilisaani yani ha ku bedelo carabkiisa oo afka ha ku dooriyo ha yidhahdo waxan waa wax xun ilaahay ka baqa iska daaya yani sidaa ha yidhahdo fain lam yastatic hadduu awoodi kari waayo afkana inuu wax kaga qabto oo uu markaa yidhahdo waxaan iska daaya hadduu kari kari waayo fabiqalbi qalbigiisa ha ka naco qalbiga ha ka naco ha ka karaahiyaysto wadalika kaasoo inuu qalbiga ka nacaa adcafu liimaan yani iimaanka yani waa ta ugu hoosaysaa waxaa laga tilmaamaya gobollada iyo qaybaha iimaanku ka kooban yahay waa fara badan yihiin marka waxaa ka mid a shucbatu takyiir lmunkar qaybta ama gobolka munkarka in la bedelo oo la dooriyo waa qayb qaybaha iimaanka ka mid a marka munkarka in la dooriyadoo qayb iimaanka ka mida ay tahay sida lagu doorinaya saddex martabay leedahay in gacan markaa wax lagaga qabto lagu dooriyo lagu bedelo iyo in afka lagu bedelo lagu dooriyo wixii markaa wax lagu qayliyo iyo in waxa weeye qalbiga laga naco hadduu haddaba qalbiga ka nici waayo wixii intaa ka dambeeya waa dembi iimaanka kama mid ahaa yani gobolladii iimaanku ka koobnaa gobolka gaarkaa baa laga hadlayaa oo ah munkarka in la dooriyoo la bedelo sidii munkarka lagu bedeli lahaa lagu doorin lahaana waxay noqonaysaa in ama gacan lagu bedelo ama in afka laga bedelo ama in qalbiga laga naco haddii qalbiga laga nici waayo macnaheedu waxay tahay raalli baa lagu noqday qofku waa dembaabay marka wax munkar lagu dooriyo intaa ka dambaysaa kuma jirto yani ruuxu marka waxa weeye khaslo kale oo uu samayn karoo munkar ku doorinayo oo dembi kaga baxsan karaa ma jiro laakiin lagama tilmaamayo inuu gaaloobo o iimaan aanu xabadba ka lahayn lagama tilmaamaayo sidaa loogama jeedo saas aawoodee xadiidka kale tilmaamaya walaysa waraa'a dalika xabatu khardal min aliimaan waxaa loo jeedaa khasladaa mucayanka ah bimacnaa gobollo iyo qaybuu ka kooban yahay iimaanku waa inagii nidhiye qaybta ku saabsan munkarka in la dooriyo oo la bedelo qaybtaas wax iimaanka ka mid ah oo ka dambaysaa ma jirto in qalbiga laga naco haddii qalbiga laga nici waayo yani khasladaa gaarka ama qaybtaa gaarka ee iimaanka ka mida ah, waxa weeye iyadoo waxba kama hadhin baa laga tilmaamaya laakiin iimaan kale ma laha loogama jeedo hadduu qalbiga ka nici waayo sidaa waa loo fasiray waa in la yidhaahdo gobollada iyo qaybaha iimaanka ee munkar lagu doorinaayo waxa ugu hooseeya oo ugu daciifsan yani adcafu liimaan bimacnaa adcafu shucbatu tagyiiri lmunkar munkarka in la dooriyo gobolka ku saabsane iimaanka ka mida waxa ugu hooseeya oo ugu daciifsan qalbiga in laga naco taa haddii la waayo dembaa ka dambeeya oo qofku waa dembaabay laakiin taa haddii la waayo waa gaal loogama jeedo weji labaadna culamada qaar waa ku fasireen oo waxay yidhahdeen wadalika adcafu liimaan waxaa laga tilmaamayaa hadduu qalbiga marka waxaway ka naco waxa uu yahay adcafu min hayri kii afka ama gacanta kari karay ee gacanta ku dooriyey ama afka ku dooriyey yani iimaankiisu xagga dacfiguu ka habeen xigaa xagga taagdaradu uga yara dhow yahay baa laga tilmaamaya waxaa kala jira adcafu liimaan iyo daciifu liimaan haddii la yidhaahdo ruuxu waa adcafu iimaan oo bimacnaa iimaankiisu cid kale waa ka daciifsan yaho bimacnaa xagga taagdarradu ka xigaa macnaheedu maaha taagdarro in isaga loo sugay miaal ama tusaale laba oday oo waaweyn oo mid waliba cumrulhaalibkii dhaafay midna toddobaatan ka badan yahay oo dhowr iyo toddobaatan yahay midna siddeetan kaba dhaafay ayaa lagu war hebel iyo hebel horta iyama iyana markaasi war maxaa isku soo celiyey fulaanu asqaru min fulaan hebel hebel waa ka yar yahay bimacnaa waxa weeye looma jeedo ninka toddobaatanka dhaafay isaga laftiisu waa yar yahay lagama tilmaamayo laakiin marka hebel loo eego buu yaraanshaha ka habeen xigaa baa laga tilmaamaya masaafada yaraanshaha ay u jiraan labadoodu kanaan labada u yaro dhow baa laga tilmaamaya laakiin midnaba looma sugin midnaba inuu yar yahay haddama aragtaa qofkan marka awoodi kari waayey munkarkii inuu gacanta ku dooriyo ama afka ku bedelo ee qalbiga uun awoodi karaayay wuxuu kari karayayna la yimi hadduu awoodi kari lahaana afka ama gacanta ku bedeli lahaa macnaheedu maaha in la leeyahay waa daciifu liimaan waxaa laga tilmaamayaa marka loo eego kii gacanta awoodi kara ee gacantii isticmaalay ee munkarkii ku bedelay oo ku dooriyey yani labada kan baa xagga taag darrada iimaanka iimaankiisu inuu taag daran yahay kanaa ka yara habeen xigo uga dhow baa laga tilmaamaya laakiin isaga laftiisu waxaa laga yaabaa inuu iimaankiisu qawi yahay aanu daciif ahay laakiin masaafada dh yani markaa yaraanshaha iimaankiisu inuu daciif yahay buu uga yaro dhow yaha laga tilmaamayaa laakiin looma sugaayo inuu daciifuliimaan yahay labadaa weji ayaa ahlucilmigu sheegeen khulaas ahaan waxay dhacaysaa wejiga hore waxay noqonaysaa oo laga tilmaamayaa eh, daciifuliimaan looma sugaayo waxaa looga jeedaa khisaalka munkar in la hayiro oo la dooriyo gobolkaa waxa ku saabsan oo munkar lagu doorinaayo ama lagu bedelaayo waxaa ugu hoosaysa qalbiga in laga naco wixii ka dambeeya waa dembi oo iimaanka kama mid aha waayo dunuubtu in la sameeyo iimaanka kama mid aha wejiga labaadna waxay tahay waa in la yidhaahdo yani xagga taagdarada ayuu ka habeen xigaa walow daciifu liimaan bayaanu ahaan oo iimaankiisu qawiba ha ahaadee laakiin kaa kale marka loo eego taagdarada iimaanka waa uga dhow yahay oo waa ka yara habeen xigaa waa labadaa weji waxaa laga qaadanaya xadiidka maadaama la yidhi wadalika adcafu liimaan inuu iimaanku nuqsaamo waa laga qaadanaya iimaanku inuu nuqsaamo siduu u ziyaado ayaa looga qaadanaya xadiidka horena sida looga daliishanayo iimaanku inuu nuqsaamo waxay tahay iimaanku mar hadduu ka kooban yahay gobollo iyo qaybo badan qaybaha badan kii la wada yimaadaana dee iimaankiisu xoog buu yeelanayaa kaamil buu noqonayaa qaybaha qaybtii wale laga tagaana nuqsaan bay iimaankii yeelaysaayo waxbay u dhimaysaa gobolladii iyo qaybihii iimaanku ka koobnaa qaybtii wale laga tagaaba iimaankii waxbay ka dhimaysaa markaa nuqsaanta halkuu ka daliishanaya waa halkaas akhrajahu muslimu fi liimaan imaam muslim baa xadiidka ku soo saaray kitaabu liimaan oo saxiixiisa ka mid ah alixsaanu ruknu waaxid ixsaanka ama samafalku waa rukni keliya ama waa tiir keliya uma aclam intaa dabeed waxaad ogaataa ana rasuul lahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay lama sa'alahu jibriilu jibriil markuu weydiiyey can alixsaani samafalka u weydiiyey qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam alixsaanu ixsaanku an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo kaannaka taraahu xaal aad shabbahayso mid arkaaya aad shabbahayso waa inaad markaa ilaahay caabudo yani si aad arkaysoo kale waa inaad ilahay u caabudo fain lam takun haddaanad ahayn taraahu mid arkaaya fainahu ilaahay yaraaka waa ku arkayaa akhrajahu bukhaariyu fi liimaan bukhaari baa kitaabu liimaan oo saxiixiisa ka midu ku soo saaray wa fii tafsiiri suurati luqmaan suuratu luqmaan fasiraadu fasirayana waa kusoo bixiyo waa kusoo saaray wa muslimun fi liimaan muslimna xadiiska wuxuu kusoo saaray kitaabu liimaan oo saxiixa ka mida kilaahumaa labadooduba bukhaari iyo muslim yani waxay xadiidka ka soo wariyeen can abi hurayrata abi hurayray ka soo wariyeen wa akhrajahu muslimun xadiidka waxaa kaloo soo saaray muslim aydan lagu noqoye fi liimaani kitaabu liimaan buu ku soo saaray can cumara cumar ayuu ka soo wariyey almuhim ixsaanka ama samafalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood yani alixsaanu fi cibaadati illaah walixsaanu fi mucaamalati alkhalqi in cibaadada ilaahay la caabudaayo lagu samafalo cibaadada ilaahay la caabudaayo in lagu samafalo iyo qaybta labaad oo ah alixsaanu fii mucaamalati alkhalqi in lagu samafalo yacni dhaqanka khalqiga lala dhaqmaayo lala macaamilaayo in markaa lagu samafalo waa qaybta labaad marka labadana waxaa sii weyn cibaadada ilahay in lagu samafalo marka xadiidku wuxuu ka hadlay cibaadada ilaahay samafalka lagu samafalaayo kamaalkeedii iyo dhammaystirankeedii buu ka hadlay samafalka ilaahay cibaadadiisa lagu samafalaayo waxaa ugu horaysa iimaanka la rumaynaayo ilaahay la waxidaayo la keliyaynaayo waxaa ku xigta yani markaa raacitaanka rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacaayo oo wax allah lagu caabudaya ay noqoto wax rasuulka sala allahu alayh wasalam lagala kulmay waxaa kaloo soo gelaya yani ikhlaaskii inuu ruuxu la yimaado istusiya wax lamida uu ka dheeraado ou ilaahay cibaadada u saafi yeelo aanu ujeeddo iyo qarad kale cibaadada u samayn inuu cid istusa iyo wax la mida aanu u samayn waxaa ugu kamaal badan cibaadada ilaahay in lagu samafalo waxaa ugu dhammaystiran badan inaad allaha u caabuddo si aad arkayso oo kale aad u caabuddo yacni si yaqiin ah oo markaysaga aad iyo aad u kamaal badan oo si aad allaha arkayso oo kale inaad u caabuddo haddii ta aad awoodi kari waydo inaad ilaahay u caabuddo si aad arkayso oo kale inaad ilaahay caabuddo adoo yaqiinsan oo xasuusan oo aan ilaawayn ilaahaynu ku taalacanayo ku arkaayo oo ilaahay kuu jeedo oo wax walaad samaynaysaba aad xasuusanayso ilaahay baa ku arkaya istaxi llaha kamaa tastaxi rajula min saalixi cashiiratika laa yufaariquk xadiis waxaa lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen oo yidhahdeen waa xasan inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay uga xishood sidaad uga xishooto nin yacni markaa qoyskaaga iyo raaskaaga iyo qaraabadaada ka mida kuwooda wanaagsan ka mid ah qaraabadaada iyo xigtadaada nin ah oo weliba saalixoo wanaagsan si aad uga xishooto oo kale ilaahay uga xishooto ninkaasoo weliba marnaba aan kaa tegayn ninkaasi qadar weyn iyo sharaf weyn buu agtaada ku leeyahay qaraabaa tihiin mar labaadka waxa weeye waa nin saalix oo wanaagsan yacni nin dhacdhaca ma aha yacni waxa weeye waa nin wanaag lagu yaqaano marka ruuxaas sidaad u qadarinaysa aad uga xishoonayse aanad xumaan u tusaynine aanu hortiisa xumaan uga samaynayn iyo macaasi ya sidaasoo kale ilaahay uga xishood ayaa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam tacriifu tawxiid qeexista tawxiidka la qeexaayo ama la sharxaayo hada mabxau iclam waxaad ogaataa akhi muslim walaalkayga muslimka ah wafaqani illaahu ilaahay hay waafajiyo wa iyaaka adigana ha waafajiya ana alinsaana ruuxu laa yakuunu inaanu noqonaynin min ahli tawxiid alkhaalisi tawxiidka saafiga ah cidda u ehelkaa inaanu ka mid noqonayno ilaa idaa afrada allaha inuu ilaahay keliyeeyo mooyaane bijamiici anwaaci alcibaadaati noocyada cibaadaadka dhammaantood inuu ilaahay u keliyeeyo mooyaane marnaba ma noqonaayo cidda ahlu tawxiidka ee tawxiidka u saaxiibkaa ah kama mid noqonaayo wuxuu muwaxid ku noqon karaa hadduu allah cibaadadoo dhan u keliyeeyo hadduu qaybo cibaadada ka mida ilaahay u keliyeeyo hal qayb oo cibaadada ka midana uu geliyo tashriik iyo wadaajin intii kale uu ilaahay u keliyeeyona waa ka gurtay yacni noocyada cibaadada dhammaantood waa in ilaahay u gaar yeelaa oo u keliyeeyaa oo keligii caabudaa anwaacda cibaadaduna waa fara badanta hadday tahay gowraca hadday tahay nadarka hadday tahay sujuudda hadday tahay baryada istiqaasada gargaar weydiisadka yani tawakulka tala saaradka yani ashyaada cibaadaadka dhammaantood inuu ilaahay u keliyeeyo mooyaane si kale muwaxid ma noqonaayo yani muwaxid ma noqonaayo haddii kale haddaanu ilahay u keliyeyn cibaadada qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi alif lam ra allahu aclamu bimuraadihi bih ilaahay baa og muraadku uga jeedo ama allahu aclam bimuraadihi biha kitaabun uxkimat aayaatuh ay haadaa kaasi kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo uxkimat la sugay aayaatuhu aayadihiisa la sugay uma fusilat dabeedna la tafsiiliyoo la kala saaray oo laga soo caddeeyey min ladun xakiimin mid xikmad badan agtiisa oo khabiirin aqoon badan agtiisa laga soo tafsiiliyey oo laga soo caddeeyey maxaa kitaabkaasi sheegaya kitaabku wuxuu koobsanayaa anlaa tacbuduu ila allaha ha caabudina weeye ila allaha allah mooyaane cid kale ha caabudina madmuunka iyo macnaha uu koobsanayo kitaabku ee mucda u ahi waa in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo o loo gaar yeelo innanii lakum anigu waxaan idin ahay minhu xagga ilaahay nadiirun mid digaayaan idinka ahay wa bashiirun iyo mid bushaaraynayaan ahay yanii xagga ilaahay baa layga soo kiin diray ama xagga ilaahay baan idinka digaya idinka idin bushaaraynaya idinkana digaya yani cadaabkiisaan idinka digaya wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaqad arsalnaa nuuxan ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqee waxaanu soo dirnay nuuxa nebi nuux ilaa qawmihi tolkii baan u dirnay innii lakum waxaan ugu dirnay yani tolkii markaan u dirnay ay qaala wuxuu ku yidhi innii lakum anigu waxaan idiin ahay nadiiru mid digaayaan ahay oo mubiinun nadaaradiyo digitaanka caddaynaya ayaan ahay saasuu ku yidhi anlaa tacbuduu ha caabudina ila allaha allah mooyaane cid kale ha caabudina innii anigu ayuu nebi nuux yidhi akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed maalintaasoo aliimin wax xanuujinaysa waxaa loo jeedaa cadaabkaa wax xanuujinaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wadkur xus akhaa caadin caad walaalkood xus bimacnaa waxa weeye kii ka dhashaa loo jeedaa ee nebigu ilaahay soo diray nebi hood id andara waxaad xustaa goortuu u digay qawmahu tolkii bilaxqaafi yani axqaaf meesha la yidhahdo uu ugu digay ama xaaluu qowmkiisu ku sugnaa bilaxqaafi meesha axqaaf la yidhaahdo waa meelo yaman ka mid ah waqad khalat innuduru wuxuu u digay waqad khalat yaday tagtay annuduru kuwii digaayay ee rasuullada ahaa min bayni yaday hortii iyo wa min khalfihi dabadiiba maxay ku tageenoo rasuululayo ku baaqayey anlaa tacbuduu ha caabudina ila allaha allah mooyaane cid kale ha caabudina saasaa rasuul waliba ku baaqay nudurta waxaa looga jeedaa waa kuwii digaayey rasuulladii iyo nebiyadii baa laga tilmaamaya innii akhaafu yani hood wuxuu ku yidhi inii akhaafu anigu waa baqayaa calaykum idinkaan idiin baqayaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka baqayaa maalintaasoo cadiimin weyni badan ayaan cadaabkeeda idinka baqayaa ayaan cadaabkeeda idinka baqaya calaa kulli xaal shahaadadu la qiraayo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxay tilmaamaysaa ilahay cibaadada in loo keliyeeyo waana inagii awalka kitaabka usoo aragnay laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay laa macbuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane ama laa macbuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane laakiin allah in la caabudaa waa xaq cidda allah ka soo hadhay caabuditaanka la caabudayaa waa baatil xaq ma aha in cid kale la caabudaa ma banaana laa nebi walaa malak walaa weli walaa markaa yani dhagax walaa geed yani markaa walaa qof walaa markaa jin yani cid kale in la caabudaa ma banaana cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay oo aan cidinla wadaagin ruuxu hadduu waxa weeye cibaadada wadaajin sameeyo oo ilaahay iyo nebi maxamed markaysagaa wada caabudo dee waxa uu noqonayaa gaal waa gaaloobayaa naartana waa ku waaraya waayo nebi moxamed risaalad in loo rumeeyo la raacaa layna amraye in la caabudo lama amrin laynama amrin in la caabudo lanwaa e, xaaraan baa laga dhigay waa laynaga xarimay in cid kale aynu caabudno laa nebi moxamed walaa cid kale laa nebi walaa weli walaa cid kale cidaan allah ahay in la caabudaa ma banaana sidaas wy haddii cid kale la caabudo waxay noqonaysaa gaalnimo ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون allah wuxuu inoo sheegay haddii waxa weeye nebiyada la caabudo ama malaa'igta la caabudo inay gaalnimo tahay ilahay baa qur'aanka ku nasgareeyey saas aawadeed mushrikiintii carbeed qaar baa malaa'ig caabudi jiray lama odhan kuwani malaa'ig bay caabudeen iyaga daaya lama odhan iyo kii shayطaanka caabuday iyo kii malagga caabuday iyo kii nebiga caabuday iyo kii weliga caabuday iyo kii wax kale caabuday isla meel keliyaa la mariyey wada gaalaana lagu xukumay inay mushrikiin yihiin oo gaalo yihiin naartana waa ku wada waarayaan baa layidhi haddaba markaa waayo cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay cid waxa weeye ilaahay la wadaagaysaa ma jirto cid ilaahay ku qordinaysaa ma jirto cid kaloo xaq u leh markaysaga in in yar cibaadada laga siiyaa ma jirto saas uu macnaha laa ilaaha ila allahna waa allah keliga caabuda saas aawadeed rasuulladii waxay ku baaqayaan anlaa tacbuduu ila allah allah oo qura caabuda id jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah yacni rasuul kastaaba wuxuu ku baaqayaa allah mooyaane cid kale ha caabudina saasay dhammaantood ku baaqayeen marka shahaadada koowaad dee nebiyada iyo rususha oo dhan waa lala soo diray وma أrslna min qablka min rasuul إila nuuxii ilayhi أnahu laa إilaaha إila أna faاcbuduun ilahay wuxuu inoo sheegay rasuul kastoo la soo diray in lala soo diray ashhadu an laa ilaaha ilا اllah waa arrinka aawadii kutubta loo soo dejiyey in ilaahay keligii la caabudo waa arrinka aawadii nebiyadiiyo rasuullada loo soo diray waa arrinka aawadii adduunyada loo abuuray bini aadamkana loo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun yani saas weyi marka ashhadu an laa ilaaha illa allah waxay ka kooban tahay laba rukni rukniga koowaad waa nafyiga uluuhiyada xaqa laga nafyinaayo cidda allah ka soo hadho o dhan iyo isbaatka loo sugaayo uluhiyada xaqa ah allah loo sugaayo labadaa qaybood bay shahaadada koowaad ka kooban tahay sheikhu wuxuu yidhi walaa yakunu linsaanu min almutabiciina lirasuuli lahi sala allahu alayh wasalam yani ruuxu ma noqonaayo ama qofku ma noqonaayo min almutabiciina kuwa raacaaya kama mid noqonaayo lirasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay raacaaya kama mid noqonaayo itibaacan raacis raacaaya raacistaas oo saadiqan dhab ah ilaa ida afrada inuu keliyeeyo mooyaane rasuulallahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu keliyeeyo bilmutaabacati raacitaan uu u keliyeeyo oo bini aadamka kale aanu rasuulka sal allahu alayh wasalam raacis aanu la wadaajin oo u gaar yeelo rasuulka sal allahu alayh wasalam raacista uu raacayo min bayni albashar bini aadamka kale uga gaar yeelo ilaa taasi ay dhacdo yani itibaac mutabic ma noqonaayo rasuulka sal allahu alayh wasalam raacay raacitaan wanaagsan fakama anana laa nacbudu ila allaha sidaan inagu aynaan u caabudaynin ilaahay mooyaane cid kale aynaan u caabudayn ee ilaahay oo qura aynu u caabudayno fakadalika sidaasoo kale laa natabicu ma raacayno ilaa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mooyaane waxaan rasuulka kala kulannay ayuun baanu raacaynaa waxyigii lagu soo dejiyey ayuun baanu raacaynaa isagaynu itibaaca u gaar yeelaynaa raacitaanka isaga la raacana waxay noqonaysaa in allah yani marka allah la adeecay bay noqonaysaa man yuic arasuula faqad aطaaca allah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha qaar ilaahay jecel fattabicuunii aniga i raaca yuxbibkum allahu ilaahay waa idin jeclaanaya haddaa i raacdaan wayakfir lakum wuxuu idin dhaafayaa dunuubakum dembiyadiinnu idin dhaafayaa wallaahu ilaahay afuurun waa ka dembi dhaafka badan raxiimun naxariista badan weeyi marka waxaa la amray in rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida xasanubasriga laga soo naqliyey iddacaa qawmu lmaxaba faibtalahum allahu bi laaya qolaa waxay sheegatay jacaylka ilaahay jeceshahay markaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaanay marka jacaylku wuxuu leeyahay calaamad calaamaddu waa maxay cidda la jecel yahay waa in la raaco la ateeco marka haddaa allaha jeceshihiin yani marka rasuulka sala allahu alayh wasalam raaca haddaad rasuulka raacdaanna maxaa dhacaya laba arrin baa helaysaan ilaahay waa idin jeclaanayaa waa midda labaad ee dembigiinnana waa dhaafaya labadana iyoma weyn inaad ilaahay jeclaato iyo inuu ilaahay ku jeclaado labada waxa weyn inuu ilaahay ku jeclaado saas aawadeed waatay culamada qaarkood yidhahdeen laysa sha'nu an tuxiba inama sha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha inaad adigu markaa waxbaa jeclaato ilaahay laakiin muhimadda weyni waa in ilaahay ku jeclaado weeye muhimadda weyni waa inuu ilaahay ku jeclaado wa qaala tacaala ilahay wuxuu ihi wamaa aataakum arasuulu wuxuu rasuulku idin siiyo sala allahu alayh wasalam fakhuduuhu qaata bimacnaa fayga iyo haniimada wuxuu idinka siiyo furka gaalada laga furanaayo wuxuu idinka siiyo qaata waxaa kaloo soo gelaysaa wixii amara ee awaamira uu idin siiyana yagana qaatoo furiya wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebo oo idin diido fantahuu ka hadhoo ka reebtoonaada wuxuu idinka reebo ka reebtoonaada iska daaya faygiiyo haniimada hadduu wax idinka diido ha qaadanina hadduu wax kale idinka reebo oo yidhaha waxa ha samaynina waxaana ka dheeraada muxaramaadkii o dhan baa soo gelaysa in laga dheeraado wattaquu llaha ilaahay ka baqa in allaha ilaahay shadiid lciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay wuu yidhi tacaala ilaahay wuxuu yidhi fala warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan mid kale xukumaaya fiima shajara baynahum waxa dhexdooda iska gala ay isku khilaafaan ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan mid kale xukumaaya mu'miniin ma noqonayaan uma laa yajiduu dabeedna aynay helin fii anfusihim nafahooda xarajan xarajan wax dhiba aynay ka helin waxaa dhibta laga tilmaamayaa diiqadooda ay ka diiqadoonayaan aynay helin oo ay raalli ku noqdaan waxaad xukunto mima qadayta ay min aladii kii qadaytahu aada xukmiday kaad xukuntay aynay ka diiqadoonaynin ilaa taasina ay dhacayso mu'miniin ma noqonayaan wayusalimu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansi ay hoggaansamaan bimacnaa saddex umuurood ilaa ay la yimaadaan mu'miniin ma noqonayaan waa midda koowaad ee rasuulka sala allahu alayh wasalam waa inay xaakim ka dhigtaan mid kale xukumaaya oo garta rasuulka sala allahu alayh wasalam ay u dhiibanayaan markuu noolaa isagaa loo dhiibanayey markuu dhintay dabadeedna waxaa loo dhiibanayaa waxa weeye waa in markaa laysku xukumaa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam cidda ku xukumaysaana waxay noqonaysaa cid garanaysa ayay noqonaysaa marka shareecadii cid aqoon u leh oo kitaabkii ilahay iyo sunnadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam garanaysa waa in gartii loo dhiibtaayo la yidhaha kitaabka ilahi iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu xukumo yani saas wey marka marka hore waa in xaakim laga dhigtaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam mar labaadka marka uu gartii rido oo markaa xukumo rasuulku sala allahu aleyh wasalam amaba kitaabka ilahi iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu xukumo markuu rasuulku dhintay dabadeedba waa inaan laga diiqadoone raalli lagu noqdaa shardiga saddexaad waa in loo hogaansamaayo daahir ahaan la aqbalaayo la raacaa oo lala yimaadaa inqiyaad ama hogaansi lala yimaadaa oo yani waxa weeye aan markaa la diidin oo aan la bushin oo la ictiraadin yani waxa weeye saas xarajka culamada qaar waxay ku fasireen shakiga marka haddii shaki lagu fasiro wuxuu noqonayaa iimaanka la nafyinayaa dee aslu liimaan oo sharcigii haddii laga shakiyo qaciga ahaa ee diinta daruuro loogu yaqaanay haddii laga shakiyo dee gaalnimay noqonaysaa waxaa kaloo xarajka lagu fasiray nacaybki iyo karaahiyadana waa lagu fasiray karaahiyadii kasabiga ahayd ee cadaawadda iyo colaadda ahayd hadday tahayna iyadana waxa weye waa kufri iyo gaalnimo shareecada wax ka mida ah haddii lala colloobo oo la naco dalika biannahum karihuu maa anzla allahu faaxbata acmaalahum waxaa kaloo lagu fasiray nawcan maa markaysagaa in laga diiqadoodo marka waxa weeye taasi waxay noqonaysaa haddii diiqad markaa laga diiqadoodo yani aan lagu raalli noqon yani xukunkii sharciga ahaa ay noqoto yada tafsiil baa markaysa waxaa gelaya tafsiil ayaa gelaya ahlu cilmiga qaarkoodna waxay tilmaamayaan ridaagu iyo raalli ahaanshaha wax shareecada khilaafsan lagu raalli noqdaa marna waxay noqotaa ridaa yani marka waxa ictiqaadi marna waxay noqotaa ridaa camali ayay noqotaa bimacnaa tafsiil baa ku sugan marka almuhim iimaanka la nafyinayaa ee la diidayaa mar wuxuu noqonayaa aslu oo ruuxan wuxuu ku noqonayaa markaysagaa mid gaal ah tegista uu ka tegey yani shareecadii wax ka mida markaysagaa uu ka tegey ama yani uu qaadan waayey ama uu ku camal fali waayey marna wuxuu noqonayaa kamaalu iimaan iimaankii kaamilka ahaa ee waajibka ahaa buu noqonayaa marna iimaanka la nafyinayaa marna saasuu noqon oo xukunka shareecada khilaafsan marka la ysku xukumo ama shay shareecada ka mida khilaafka la khilaafaa dee mar wuxuu noqdaa macsi marna wuxuu noqdaa markaysaga oo faasiqnimuu noqdaa marna gaalnimuu noqdaa marka almuhim rasuulka sal allahu alayh wasalam waa in itibaac iyo raacitaan dhammaystiran loola yimaadaa waxaa allah lagu caabudayaana waa inay tahay wax rasuulka lagala kulmay sala allahu alayh wasalam yacni bidcooyin marka ilaahay in lagu caabuda ma aha caqligaaga waxay kula noqotana ilaahay ha ku caabudine siduu rasuulku u caabudi jiray ilaahay u caabud waxaad rasuulka kala kulantay ilaahay ku caabud waxa ilaahay loogu dhowaanayo ilaahay isagaa garanaya marka ariiqa uu sheegay in loogu dhowaanayo rasuulka u soo dhiibay waa in ariiqaa ilaahay loogu dhowaadaayo lagu caabudaa rasuulkii waa in la raacaa laqad kaana lakum fii rasuuli lahi uswatun xasana waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay buu ilaahay yidhi ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay buu ilaahay yidhi waktigaa dhacay ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk marka acmaasha saalixiin ay iimaanka ka mid tahay adila loo hayaa aayaat iyo axaadiid eh, waa jiraan xadiidkaasaa ka mida waanu inoo keeni doonaa insha allahu tacala xadiidka in iimaanku qaybo badan ka kooban yahay oo acmaasha wanaagsanna iimaanka ka mid tahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma luminaayo iimaankiina bimacnaa waxaa loo jeedaa salaadiina marka iimaan xadii ah, aayadda waxaa looga jeeday aayadda iimaan waxaa looga jeeday salaadaa loo jeeday wa yaziidu biaaca iimaanku wuxuu ku siyaadaa oo ku kordhaa ateecitaanka ilaahay la aeeco haddii ilaahay la aeeco iimaanku waa siyaadaya waa kordhayaa macsidana waa bilmacsiya macsidana waa ku nuqsaamaa oo waxbaa kaga dhaca arkaan iimaani it tiirarka iimaanku waa lix iclam akhi muslim waxaad ogaataa walaalkayga muslimka ah wafaqani illaah waiyaaka ilaahay aniga hay waafajiyo waiyaaka adigana ha waafajiyo limaa yuxibuhu ku ilaahay jecel yahay oo yardaahu ka raallida yahay hayna waafajiyeen ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu alayh wala alih wasalam lama sa'alahu jibriilu markuu jibriil weydiiyey nabiga sal llahu alayh wasalam can iliimaani iimaanka weydiiyey oo uu yidhi akhbirnii can iliimaan qaala wuxuu nabigu yidhi sal llahu alayh wasalam an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi iimaanku ay huwa iimaanku an tu'mina billahi waa inaad ilaahay rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahay waa inaad rumayso wa kutubihi kutubta ilaahay waa inaad rumayso kutubtu ilaahay soo dejiye o dhan waa inaad rumayso wa rusulihi rasuulladiisa waa inaad rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamada waa inaad rumayso wa tu'mina bilqadari qadarka waa inaad rumayso khayrihi kiisa khayrka leh wa sharihi iyo kiisa shar ka waa inaad rumayso wa tu'mina bilqadari qadarka waa inaad rumayso waa inaad rumayso khayrihi ka bedelo kiisa khayr kale qadarka waa inaad rumayso wa sharihi iyo kiisa shar kale waa inaad rumayso bimacnaa khayr iyo sharba ilaahay inuu qoray oo uu qadaray waa inaad rumayso faqaala lahu jibriilu jibriil wuxuu yidhi ou nabiga ku yihi sal allahu alayh wasalam alayhi salaam sadaqta run baad sheegtay buuhi jibriil baa nabiga ku odhanaya sal allahu alayh wasalam run baad sheegtay akhrajahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo bixiyey oo soo saaray fi liimaani kitaabu liimaan buu ku soo saaray wa fii tafsiiri suurati luqmaan wuxuu kaloo ku soo saaray suuradda luqmaan fasiraadda la fasiraayana waa ku soo saaray xadiidka waa kusoo wariyey في kitaaب التفsيr haaصaةa sوuرaة لqman markuu fasiraayo yani axaadiista ku soo soo aroorinaya wa mslm mslimna waa soo saaray fi اimaani kitaab اimaan oo صaxiixa ka mida ku saaray kilaahuma can abi hurayra labadooduba waxay ka soo wariyeen abu hurayra wa akhrajahu mslim ayضa muslimna xadiidka waa soo saaray lagu noqoye muslim ku noqon oo mar labaad sheegnaya ayadna ayضa fi اimaani kitaab buu ku saaray can cumara cumar buu isagoo ka soo wariyey wahada lafdu wa hada lafdu xadiiii kaasina wuxuu yahay xadiidkii marka waxa weeye cumar ee uu muslim soo saaray lafdigiisi iyo ereyadiisii weeyaan yani xadiidka abi hurayra xoogaa alfaadda markaysaga farqa udhaxeeya iyo xadiidka marka cumar marka lafdiga aan soo aroorinay waa lafdiga xadiidka cumar xadiidka cumarna soo saaristiisa muslim baa la gaar noqday xadiidku wuxuu sheegayaa arkaanta iimaanku inay lix tahay lixdaa tiir ama lixdaa ruknina waxay tahay in ilaahay la rumeeyo kow in malaa'igta ilaahay la rumeeyo rumaynta ilaahay la rumaynayana waxay koobsanaysaa wuxuu ilaahay la gaarka yahay dhammaan in loo rumeeyo oo rabbi la waxido la keliyeeyo oo rabbinimadiisa inuu ilaahay khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay afcaashiisa ilaahay loo rumeeyo ficillada uu samaynaayo uu la gaarka yahay inuu keligii wax abuuro keligii wax arsaaqo keligii wax maamulo ou yani khalqigan markaa maamulo waa in loo rumeeyaa ilaahnimadiisa inuu keligii cibaadada xaq u leeyahay waa in loo rumeeyaa waa in loo rumeeyaa magacyada iyo sifooyinkuu la gaarka yahayna waa in loo rumeeyaa iyagoo marka waxa way sifaadka ilahay aan lagu shabahayn sifaadka khalqiga ee la odhanaayo sifaadka ilahay iyo sifaadka khalqigu isma shabahaan oo isuma ekaan saa la odhanaayo wuxuu allah isku sifeeyey ama rasuulkiisa sal allahu alayh wasalam allah ku sifeeyeyna la qiraayo la rumaynaayo malaa'igta ilaahay waa in la rumeeya yani khalqi makhluuqaadka ilaahay ka mid oo ilaahay nuur ka abuuray oo ilaahay aeecayaan caasiyayn inay yihiin waa in la rumeeya cibaadada ilaahay iyo aacada ilahayna ku mashquulsan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun acmaal iyo wadaa'if kala shaqooyin kala duwanna qabanaya inay yihiin waa in la rumeeya kutubta ilaahay waa in la rumeeya kutubtu ilaahay soo dejiyey dhammaantood waa in la rumeeya yani hadday qur'aanka tahay haddii kutubtii nebiyadii hore lagu soo rogay tahay dhammaan waa in la rumeeya waliba kitaabka qur'aanka waana in la raacaayo lagu camal falaa kutubtaas si ilaahay soo dejiyey dhammaantoodna inay xaq ahaayeen waa in la ictiqaadiyaan xagga camalfalkana kitaabka qur'aanka ee kutubta ugu dambeeyey waa in la raacaayo lagu camal falaa rususha ilaahay waa in la rumeeyaa rasuulladu ilaahay soo diray iyo nebiyadu soo diray dhammaantood waa in la rumeeya yani si ijmaala waa in loo rumeeya wixii laynoo cayimay ee malaa'igta ka mida ama kutubta ka mida ama rususha ka midana si gaara waa in loo rumeeya intaan laynoo magacaabina si guud waa in loo rumeeya oo mujmal ah nebi maxamed sal allahu alayh wasalam baynu raacaynaa oo yani laynoo soo diray hareecadiisuna hareecooyinkii hore waxay ku khilaafto waa nasakday marka waajib waxaynagu ah hareecada nebi maxamed sal allahu alayh wasalam inaynu raacno yani diintiisana ku camal fallo maalinta dambe qiyaamada iyadana waa inaan rumaynaa waa rukniga hanaad ama waa tiirka hanaad ee arkaanta iimaanka ka mid a ah. maalinta aakhiro rumaynta la rumaynaayana waxaa soo gelaysa